رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين waxaan ku dhex jirnaa rawdat alanwaar iyo kitaabkii siirada nebiga sala allahu calayhi wasalam khaswadii taa'if ayaan dhex dabaalanaynay iyo sida khaniimooyinka loo qaybiyey ansaar ayaa ku qanci weysay sida markaa wax loo qaybiyey shakwa ansaar ashtakadii iyo sheegashadii reer ansaareed iyo wa khudbatu rasuuliillaahi rasuulkii allah sala allahu calayhi wasalam khudbadii uu ka jeediyey arrinta wastaqraba way qariibsadeen alansaaru reer ansaar oo waxay la yaabeen maa facalahu rasuuluullah rasuulkii alle wuxuu sameeyey sala allahu calayhi wasalam xaydu meel actaa uu siiyey almu'allafata quluubahum kuwa quluubtooda sismadaasoo kale aynan weligeed dhicin walam yucdi alansaara reer ansaarna uusan siinin shay-an waxba faqaala bacduhum reer ansaar walcajab waxyaab leh taanyaab bay leedahay yucطii ma siinayaa qurayshan quraysh nebiga wayatrukunaa annaga lama naga tegaya inuu reer quraysh wax siiyo miyuu annagiina dhaafayaa wasuyuufuna seefafyaalkeennuna takhturu ay ka da'hayaanay ka tifqayaan min dimaa'ihim iigagooda seefaheennay iigagoodaa ka qubanayo dagaal baan ku jirnay fa abalaqahu waxaa gaarsiiyeen rasuulka daalika hadalkaa ay reer ansaar dhaheen sacad ibnu cubaada waa ra'iisul ansaar reer ansaar ra'iiskoodii sacad ibnu cubaada ayaa nebiga hadalkii gaarsiiyey rasuulku markuu gaarsiiyeyna sacad wuxuu ku yidhi adi iska waran maxaad taagan tahay maxaad qabtaa tolkay meeshay joogaan baan joogaa buu yidhi asagana fa jamacahum wuu soo kulmiyey rasuulka waxdahum keligood waa reer ansaar keliya hal qof oo reer ansaar aan ahayn ma soo geli kara buu yidhi shirkan faxamid allah ilaahay ayuu mahdiiyey rasuulka wa afnaa wuu ammaanay calayhi cala allah uma intaa ka bacdi dakara wuxuu xusuusiyey maa tafadala allaahu wuxuu ilaahay ku fadilay bihi ansaar bihi eh, calayhim korkooda wixii rasuulka xaggiisa ka ahaa oo korkooda uu ku fadilay ilaahay uma dakarahum wuxuu xasuusiyey haddana maa tafadaluu bihi waxay ku fadileen bihi maagaa calayhi rasuulka dushiisa sala allahu calayhi wasalam wixii ilaahay nebiga uu ugu taray iyo wixii ayagu ay nebigu tareen ayuu markaa xasuusiyey ileen qofka hadduu wanaag kuu sameey qofka haddii wanaag uu kuu sameeyo qofka haddii wanaag uu kuu sameeya lama dayaca wanaaggiisa humma intaa kadib qaala rasuulku wuxuu yidhi awajadtum ma carooteen yaa macshara alansaari macshartii reer ansaaray ma xanaaqdeen fii anfusikum nafafyaalkiina fii licaacatin miyaad ku xanaaqdeen qori ama laan oo min addunyaa adduunka markaa ka mid ah ta'allaftu biha aan ku soo dumahayey qowman qowm liyuslimuu say u soo islaamaan dhib iyo xoolo iyo wax noocaas oo aan dad ugu talagalay inay ku soo islaamaan kaa miyaad ka carooteen wa wakaltum idinkuna aan idiin wakaashay ilaa islaamikum islaamnimadiina waxaan anigu ku kalsoonaaday islaamnimadiina oo geel iyo lobay u eynayaan reer ansaareed maba islahaynba alaa tardawna miyaadan raalli ku noqonin yaa macshara alansaar reer ansaarey an yadhaba annaasu inay dadku la tagaan bishaatin ri waalbaciir iyo rati wa tarjicuu idinkuna aad la laabataan birasuuli illaahi rasuulkii ilaahay ilaa rixaalikum guryihiina meesha aad deggan tihiin inaad nebiga u kaxaysataan dadkana ay lo iyo eri kaxaystaan taa miyaad ma ku raalli noqon weyseen buu rasuulku yidhi taas raalli ku noqon maysaan miya fa fawalladii macbuudkii nafsu muxamadin nebi muxamed nafsadiisa jirtaan ku dhaartee lowla alhijratu hijro haddaysan jiri lahayn la kuntu waxaan ahaan lahaa imra'an shaksi oo min alansaari reer ansaar ah ansaari baan ahaan lahaa walow salaka annaasu dadku haddii ay qaadaan shicban gol waa waddada labada buurood u dhaxaysaa gol la yidhaahdaa ama shicbiye wa salakat alansaaru ansaarna ay qaadday raacdo shicban gol kale la salaktu waxaan raaci lahaa shicba alansaar ansaar goshii iyo waddadii ay mareen dadkoo dhan hadday inta ku dhaqaaqaan idinkan aad jidkaan martaan kii aad marteen baan mari lahaa buu yidhi nebiga allaahumma irxam alansaar ilaahu reer ansaar u naxariiso wa abnaa'a alansaarna ilaahayou u naxariisa ansaar ilmahooda wa abnaa'a abnaa'i alansaar ansaar ilmahooda ilmaha ay sii dhalaana ilaahayow qoomkii ayaa ooyey xataa akhdabuu ilaa ay qoyeen lixaahum gararkooda ilintii indhahooda ka timid yaa garkoodii buuxiyo qoyey waqaaluu waxay dhaheen radiinaa raalli baan ku noqonay birasuuli illaahi sala allahu calayh wasalam qasman xagga qaybta wa xadan iyo xagga nasiibka uma insarafa rasuuluullaahi rasuulkii alla wuu gadoomay asagoo faraxsan sala allahu calayh wasalam wansarafuu ayguna way gadoomeen oo guryahooda ayay u laabteen ayagoo qanacsan wafdu hawaasin reer hawaasin wafdigoodii ayaanu gelaynaa hawaasin waa kaan soo tilmaannay khaniimo fara badan baa laga soo qabtay haddana madiinay yimidiin wa bacda an tamma markay taam noqotay kadib tawsiicu alkhanaa'imi khaniimooyinka qaybintoodii qadima waxaa soo galay wafdu hawaasin hawaasin wafdigoodii ayaa yimid yar'asuhu asagoo madax u yahay zuhayr bin surda ninka lagu magacaabo fa aslamuu way islaameen wa baayacuu nebigay la mubaayacoodeen uma intaa kadib qaaluu waxay dhaheen yaa rasuula allah rasuulkii allow inna fii man asabtum waxaad naga habsateen ood naga qaniinaysateen ood naga hesheen waxaa ka mid ah alummahaati hooyooyinka waalakhawaati gabdhihii walaalaha ahaa waalcammaati eedooyinkii waalkhaalaati habaryaryaalkii baad naga qafaalateen hunna kuwaana makhaasi alqowmi waa qoomka meeshay ka dulloobaan haddii gabdhahaaga hooyooyinka walaalaha eedooyinkii lagaa taxaabto khalaas dulli kuuma dhinna rasuulkii allow waxaad naga qabsateen waa hooyooyinkeeni waa gabdhihii walaalahayn ahaa waa eedooyin io habaryaeryaalo wahunna dumarkaasna maqaasi aqwaami qoomyaalka meeshay ka duloobaan waaye famnun calaynaa rasuula allaahi fii karamin fainaka mru'un narjuu wanantadiru shicir bay tiriyeen famnun nagaladaysay dhaheen nagalladayso calaynaa korkeenna rasuula allah rasuulkii ilaahayow fii karamin deeqsinimo nagu galladaysay dhaheen famnun na galladayso oo dumarka noo sii daawaayo macnaha calaynaa korkeena ixsaan noo sameey oo wax noo qaba fii karamin diiqsinimo nagu galladayso fa innaka adiga imru'un shakhsibaa tahay rasuulkii allow narjuuhu aan rajaynayno wanantadiru aan sugayno wanaagaaga iyo manigaagaan sugaynaa oon rajaynaynaa umnun galladayso calaa niswatin naago qad kunta aad ahayd adiguba tardacuhaa mid nuuga tardacuhaa waayo reer hawaasin waxaa ka dhalatay xaliima sacdiya oo nebigu nuujisay eh, sal alla calayh wasalam xaliim sacdiya nebiga ayaa nuujisay dadkan ayay ka dhalatay ayadu kuma jirto wakhtiga laakiin dumar ahaan bay u cabirayaan umnan galladay rasuulkii allow calaa niswatin haween qad kunta aad ahayd tardacuhaa mid naaskooda aad markaa nuugtay id wakhti fuuka afkaaga tamla'uhu aad ka buuxinaysay min maxdihaa caanahooda saafiga ah adduraru jab haysato caanahooda saafiga ah ayadoo jawhar oo kale markaa ah wadaalika kaana fii jumlati abyaatin beeladyaala gabay ah qayb ka miduu ahaa fa qaala rasuulku wuxuu yidhi inna maciya ani micigayga waxaa ahaaday man tarawna kuwa aad arkaysaan macnaha dadka wax idinka qabsaday ani keligay ma aha intan aada u jeeddaan baa ila jirtaa ani keligay wax ma idin siin karo aad buu rasuulku ku ixtiraamayaa saxaabada asagoo dhihi kara dhammaan u sii daaya haddana wuu qiimaynayaa wa inna axabba alxadiidi hadal midka loogu jecel yahay ilaya xaggayga asdaquhu waa midka loogu run badan yahay fakhtaaruu way doorteen ee fakhtaaruu doorta buu dhahay nebiga ima asabyi wa ima almaal labada isku heli maysiin xataa haddii wax laydin celinayo isku heli maysaan soo celiyo dadkii laydinka kafaaliya naagihiina laydiin soo celiyo ee mid doorta faاkhtaaru ima asabya kafaalka in laydiin soo celiyo wa ima almaal ama maalka faqaaluu waxay dhaheen maa kunna ma aan ahayn nacdilu kuwa la sima bilaxsaabi sharafta shay-an waxna la simi mayno maal wax uu yahay ma laha axsaabta iyo dadnimadeennii sharafteenna waa dadkeenna dadka noo soo daabay dhaheen urdud celi ilaynaa xaggeenna nisaa'ana haweenkeennii wa abnaa'ana ilmaheenna walaa natakallamu ka hadli mayna fii shaatin ri walaa baciirin iyo ratiy geel iyo ari annagu ka hadli maynee dumarka iyo carruurta noo soo celi fa qaala rasuulku wuxuu yidhi ra'yuu siiyey idaa sallaytu haddaan tukado adduhra salaada duhur wa adhiruu muujiya islaamakum islaaminadiina inaad islaamteen caddeeya oo sheega wa qaaluu waxay dhaheen naxnu anagu waquuluu dhaha wuu yidhi nebiga naxnu ikhwaanukum anagu walaalihiin baan nahay fi diini diinkan idinkula walaalanahay tumma intaa ka bacdi quuluu dhaha innaa anagu nastashficu waxaan shafeeca ka dalbaynaa birasuuli illaahi rasuulkii allah sala allahu calayhi wasalam inuu nooga shafeeco noogana ergeeyo ila almuslimiina muslimiinta wa bilmuslimiina muslimiintan waxaan uga shafeeca weydiisanaynaa ilaa rasuuliillaahi rasuulka xaggiisa sala allah calayh wasalam an yarudda ilaynaa inuu noo soo celiyo sabiyaanaa qafaalkeyni wixii maxaabiis ahee nala ka taxaabtay inuu noo soo celiyo taasaan markaa muslimiintana ka dalbaynaa inay nebiga nooga ermeeyeen fikirkii rasuulku siiyey ayay ku dhaqaaqeen way istaageen waxay dheen muslimiin baan nahay waan islaamnay walaalihiin baan nahay rasuulka waxaan ka baryaynaa inuu naga ergeeyo oo muslimiinta uu nogala hadlo si naloogu soo celiyo qafaalkeennii naxariisteen muslimiintana waxaan ka codsanaynaa inay nebiga nooga ergeeyaan si naloogugu soo celiyo fa facaluu way sameeyeen fa qaala nebigaa hadalkii bilaabay sala allahu calayh wasalam wuxuu yidhi amaa maa kaana lii wixii ani ii sugnaaday oo aan gacanta ku haayo iyo weli bani cabdiilmutalib reer bani cabdiilmutalib oo dadkayga ah lakum idinka iska leh waa idiin soo celiye buu dhahay nebiga wasaas'alu annaasa dadkiina waa uu su'aalay oo wuxuu weydiistay in ay waxu celiyaan faqaala almuhaajiruuna ansaari ansaartii waxay dhaheen maa kaana lanaa annaga u sugnaaday fahuwa lirasuuli illaahi rasuulkii allah u sugnaaday sala allahu calayhi wasalam rasuulkaa iskale oo nebigaa suu doono ka yeelahaya wamtanaca waxaa diiday bacdu alacraabi reerbaadiyaasha gobolka mid ah reerbaadiyaasha xooluhu inta badan way ku xun yihiin way diideen ayaga kalaqrac ibni xaabis oo kale wuu diidey wa bin xisni oo kale wuu diiday waalcabaas bin mirdaasna wuu diiday faqaala sala allahu calayhi wasalam rasuulku wuxuu yidhi man taabad ninkii ay raalli ku nafsadiisa an yarudda inuu celiyo xoolihii fasabiilu daalika kaa jidkiisii waaye macnaha ha celiyo waaye qofkiiba ku qanacsan inuu xoolaha u celiyo dadkaan oo wixii asaga ku soo aaday asagaa xaq u leh suu doonay tahay raalli ku tahay inuu celiyo fa sabiilu daalika kaa arrintaa waayey ha celiyo wa ilaa haddii kale waa qofkaan raalli ku ahayn laftigiisa fal qofkaan raalli ku ahayn fal falyarudda asagana ha celiyo qofkii raalli ku ah raalliba wuu ku yahayba asoo qanacsan ha dhiibo qofkiisa raalli aan ku ahayn xataa ha dhiibo anaa gadaal ka siinaya buu leeyay rasuulka walahu waxaa u sugnaaday bikulli fariidatin nasiib walba sitta faraa'ida lix nasiibood oo min awali maa yafiicu allaahu ilayna wuxuu ilaahay noo soo celiyo oo aan dagaal dambe ku qabsan doonno uu ilaahay noo soo celiyo kan u horeeyo yaan ka siinaynaa muxuu la jeedaa nebiga qofkii jecel inuu siiyo ha siiyo qofkaan jeclaynna ha siiyo qofka aan jeclayn oo siiyey oo aan ku qanacsanayn anaa u gudi doonaa halkii qayb uu bixiyey lix qayb baan uga dhigi doonaa haniimada ilaahayna siin doono faradda annaasu dadkii way celiyeen kulluhum dhammaantood biqaybi anfusihim naftooda oo ay raalli ka tahay ilaa cuyaynata bin xisni maahane ninkaasaa diiday keliya wa kasa annebiy nebigu wuxuu u marasheeyey assabaaya qafaalkii maxaabiistii markii la sii daynayey dhar buu sii siiyey nebiga wuxuu bixiyey qobdiyatan qobdiya waa maromaro reer qobti loo nisbeeyey waa reer qibti masar mare lagu sameeyey yuu haddana rasuulku siiyey kuwii lasoo qafaalay markii lasii daynayey wa bacda raddi salaaya qafaalkii maxaabiistii celitaankeedii kadib lam yabqa ma harin fii nasiibi arajul ninka qaybtiisii alwaaxidi ee keliya ilaa baciiraani faqad laba rati oo keliya u soo hartay qafaalkii iyo wixii la siiyey maxaabiis ahaani kulli kulligaa laga celiyey waxaa u soo haray labalaba rati aw cishruuna shaatan faqad ama labaatan riyood qof kastaa nin kasta laba geel ah ama labaatan ri ayaa markaa u soo hartay cumratu ljicraana cumradii jicraanaanu geli doonnaa walamaa markii faraqa uu ka faraxashay uu faaruqay rasuulu ullaahi sala allahu calayhi wasalam min qismati alghanaa'imi haniimooyinka qaybintooda markuu dhammeeyey axrama lilcumra cumruu xarmaday nebiga sala allah calayh wasalam wahiyo cumratu ljicraana waa cimrada lagu magacaabo cumratu ljicraan faactamara wuu cimraystay uma qafala wuu soo laabtay raajican asagoo u soo noqday ila almadiinati magaalada madiina fabalagahaa wuxuu soo gaaray madiina lisittin aw alaain baqiin lix ama saddex ayadoo ay ka dhiman tahay min dilqacad bisha dilqacda lagu magacaabo ta'diibu bani tamiim reer bani tamiim soo idbintoodii iyo wa dukhuuluhum soo gelitaankoodii ayaguna fi lislaami islaamka ay soo galeen wa fi lmuxaram bishii muxaram muxaramsanadii sagaalaad oo hijrada nuqilat waxaa loo soo guuriyey alakhbaaru akhbaartii ila almadiinati magaalada madiina waxay keeneen waa nimankii khabarka keeni jiray bianna bani tamiim nimanka lagu magacaabo yuxarituuna inay guubaabinayaan alqabaa'ila qabiilooyinka calaa mancin jisya inay jisyada diidaan waxbaha ha siinina maxamed oo canshuur ah oo jisye laydinka qaadaayo taasay dadkii ku buubaabiyeen hadalkaasaa nebiga soo gaaray fa arsala ilayhim wuxuu xaggooda u diray rasuuluullaahi sala allahu calayhi wasalam khamsiina faarisan konton faaris ayuu markaa u diray konton nin oo fardooley ah biqiyaadati cuyaynata bin xisni ninka lagu magacaabo cuyayne bin xisni waa ninkii hadda diiday inuu wax diido waa nimankii mu'alafatl quluubka ahaa ee rasuulku geelo geelo fara badani boqol boqol halaad uu siiyey waa kan waxbuu taray haddana qofka inta la soo jiito aad bay u fiican tahay qofka intii dhib iyo mashaakil la gaarsiin lahaa gaalnimada in laga soo celiyo islaamka loo soo la geeyo weliba wixii lagu huri karo loo huro waxbuu tari doonaa waa ujeeddaa asagaa looga dhigay qiyaadii maamul waa cuyayna bin xisni alfazaari fahajama wuu weeraray calayhim korkooda fi saxaraa saxarihii bannaankuu ku weeraray fa minhum waxau ka soo qafaashay reer bani tamiim axada cashara rajulan kow iyo toban nin iyo waxda wa cishriina imra'a kow iyo labaatan naagood wa alaaثiina sabiyan iyo soddon ilmo ah wa bihim wuxuu la yimid uu keenay ila almadiinati magaalada madiina fa jaa'a waxaa yimid casharatun toban nin oo min ru'asaa'ihim madaxdooda ka mid ah ru'asadii reer bani tamiim baa yimideen wa raqibuu waxay jeclaysteen fi lmubaahaat in la faantamo in laysku faamo ayay jeclaysteenoo xaaladdaasay ahaan jireen in qof kasta ayaga iyo muslimiinta ay faantamaan oo tartan lagu faantamo faan lagu tartamo yay jeclaysteen fakhataba waxaa khudbo akhriyey khatiibuhum khatiibkoodii ninkoodii ugu aftahansanaa ayaa hadlay cataarid bin xaajib baa la ohan jiray fa ajaabahu waxaa u jawaabay dhanka muslimiintana haabit ibni qays waa afhayeenkii rasuulka sala allah calayh wasalam uma intaa ka bacdi anshada waxaa tiriyey shaaciruhum waxaa gebiyey shaacirkoodii reer bani tamiim shaacirkoodii oo la odhan jiray aلzubraqaani bin badr ayaa haddana shicir tiriyey faajaabahu waxaa shicir ugu jawaabay xasaan bin haabit oo muslimiinta ka socday faاctarafuu way u qireen bifadli khatiibi اlislaami islaamka kii khudbada u akhriyey iyo wa shaacirihi kii shaacirka u ahaa inuu asaga badiyey fadli fiicanna uu yeeshay ayay markaa qireen faaslamuu intoodii way islaameen marka faradda calayhim rasuulu ullaahi sala allahu calayhi wasalam allahu akbar nebiga waa u celiyey sabaayaahum wixii laga soo qafaalay intii cuyeyna bin xisni uu ka soo qafaalay dhammaan waa u celiyey wa axsana jaa'izatuhum abaalmarinkoodiina wuu wanaajiyey weliba abaalmar buu sii siiyey rasuulka rasuulku dadka naxariis cafin waxsiin deeq buu ku kasbaday taasaa markaa dhacday hadmu fulsi bani tayib waa dumintii la soo dumiyey fulsi waa san magaciisoo bani tay ay lahaayeen iyo wa islaamu cadi bni xaatim cadi bni xaatim ninka la yidhahdo islaamnimadiisa wa fii shahri rabiici alaakar bishii rabiicu alaakar sannadii sagaalaad ee hijrada arsala wuxuu diray rasuulu ullaahi sala allahu calayh wasalam cali bni abi aalib ayuu diray oo fii mi'atin wa khamsiina rajulan boqol iyo konton nin uu ku dhex jiro madaxna uu u yahay calaa miati baciir buu siiyey boqol halaad miata baciir wa khamsiina farasan konton fardood wuxuuna u diray nebiga liyahdima suu u soo duumiyo sanadkii oo bani tayb ay caabudi jireen almacruufi kaasoo loo yaqiinoo macruuf ku ahaa bilfuls waa la dhihi jiray ilaahoodii fuls markaa ahaa si loo soo dudumiyo wa kaana maca cali cali micigiisa radia allaahu canhu wuxuu watay raayat asawdaa calan madow iyo wa raayat alabyad calan cad labadaba fashanna alghaarata fashanna wuxuu ku kiciyey fashanna wuxuu ku weeraray fashanna wuxuu ku kiciyey alghaarata weerar fashanna wuxuu ku haddii kale alghaarata weerar calaa maxilati xaatim xaatim aطaa'i ninkii ahaa maxilihiisii xaafadii uu xaatim deganaa yuu weerar ku qaaday xaatimkaasoo almacruufi caan ku ahaa biljuudi saqinimo walkarami iyo deeqsi deeqsinimo iyo gacan furnaan buu caan ku ahaa fa asaaba wuxuu ka soo qabsaday cali nacaman geel washaaan ari wa sabiyan iyo qafaal wa fiiha waxaa ku dhex jirtay safaanatu binti xaatim adtaa'i gabadha lagu magacaabo dumarkii lasoo qafaalay waxaa ku jirtay safaaha gabar la yidhaahdo xaaib eh, waxay la dhalatay cadi bni xaatim waxay ahayd safaaha bintu xaatim aai cadi ibni xaatim walaashii waaye falammaa markii jaa'uu bihaa ay la yimideen ila almadiinati magaalada madiina manna calayhaa rasuuluullaahi sala allahu calayh wasalam marba marka ka dambaysa naxariis buu fidinayaa ayadoon weli islaambu rasuulku iska galadaystay sal alla wasalam weliba ayadaa tiri baa la yidhi rasuulkii allow ninkii isoo dooni lahaana wuu cararay aabbahayna wuu dhintay islaan cajuusana waa ahay hadda xataa haddii lay qaybiyo oo shaqay lay dhaho addoonnimana geli kara iska kay galadayso rasuulka waa ka aamusay maalintii labaad bay tiri wuu ka aamusay maalintii saddexaad way quusatay ayadoo isku fadhisaa cali baa dhaynaa kacay sida shaloo kale dheh rasuulka way kacday sidii bay tiri rasuulku waa manaystay marka waa iska sii daayey ayaa la yidhi manna calayha rasuuluullaahi rasuulkii allah galadaystay fa aطlaqahaa wuu iska sii daayey bikayri fidya ayadoon wax fidyaa laga qaadin wa akramahaa wuu karaameeyey wa acطaaha wuxuu siiyey alraaxilata gaadiidna wuu siiyey ay ku baxdo weli wuxuu dhahay keligaa ha bixine haddaad aragto qolo shaam u socota ii soo sheeg si aan kuugu daro fadahabad way baxday oo waxay la aaday ila shaam shaam bay markaa tagtay wa kaana akhuuha walaalkeed cadi bni xaatimna wuxuu ahaa qad haraba mid u cararay ilayha xaggeeda shaam xaggeeduu u orday faqaalad lahu waxay ku tiri can rasuulillah faqaalad lahu waxay ku tiri can rasuuliillaahi hadlaysaa markii hore markay indhaha saartayba qaatic bay tiri raxim gooye kii raximka gooyey oo walaashii meel cidla oga soo tegey laqad facala wuxuu sameeyey rasuulkay tiri faclatan samayn iyo faclo ma kaana abuuka aabbaha uusan ahayn yafcaluhaa mid samayn lahaa nebi moxamed wax uusan aabbahaa samayn lahayn ayuu markaa sameey ilaa aabbiisuu ka dhaxlay diiqsinimada laakiin nebigay aad u ammaanaysaa welina ma soo islaamin i'tihii u tag bay tidhi raaqiban adigoo rajaynahaya haddaad rabta inaad raaqib wax hesho war ninka waa nebigow carar hadduu boqor yahay xataa agtiisa lagu qadi maayo aw raahiban ama mid cabsanay haddaad tahay labada marba bax u tag bay tiri qofka cabsanay u tagna wuu badbaadinayaaye fa jaa'a cadii wuu yimid bikayri amaanin walaa kitaabin asoon warqadna loo qorin nebigana ammaangelyo aan loo weydiinin yuu toos ugu yimid falammaa kallama rasuuluullaahi markuu rasuulku alla la hadlayna aslama wuu islaamay cadi makaanahu isla meeshiisii wuu ku islaamay wa bayna huwa asagoo cinda rasuuliillaahi rasuulka agtiisa ah sala allahu calayhi wasalam jaa'a rajul nin baa rasuulka u yimid cadiina wuula joogaa yashkuu ilayhi u sheeganaya rasuulka xaggiisa alfaaqata faqri faqri baana dilay baahi baana haysaa nin noocaas dhahayaa yimid uma jaa'a aakharu nin kalaa yimid yashkuu asagoo ka sheeganaya qabca sabiil jidgoosmo gaalo inay waddada fadhiyaan ay muslimiintu miri karin oy cabsi jirto ayuu markaa u sheegay fa qaala wuxuu dhaha nebiga yaa cadiyo cadiyo hal ra'ayta alxiira xiire ma aragtay waa ciraaq najif iyo kuufay u dhexaysaa xiire meesha lagu magacaabo ma aragtay haa waaye fala in taalad haddii kuu dheeraato bika adiga xayaata nolosha la tarayanna waad arkaysaa addaciinata gabar ama islaan tartaxil inay ka soo safartay kasoo rarato min alxiirati xiira xataa tatuufa bilkacba ilaa kacbadu ay tawaafto la takhaafu axad aydan cidna ka cabsanayn ila allah ilaahay maahana subxaana wa tacaala ilaahay maahine iyadan cid kale ka cabsanayn taasaa imaan doontaa wala in taalat bika xayaatun haddii noloshu kuu dheeraata cabbiyo latuftaxanna waxaa la furan doonaa kuluusa kisraa kisra kaydkiisa kisra xoolihiisa meesha ay yaalaan wuxuu ka mid ahaa kisra waa adduunka ugu xoogga badan ama dowladaha wala in taalad bika xayaatun xanooshu hadday kuu dheeraato cadiyow la tarayanna waxaad arkaysaa alrajula ninkoo yukhriju la soo baxa min kafihi gacantiisa muggeed oo min dahabin aw fidatin ama qalin ah ninna wuxuu soo qaadayaa cantoobo gacantiisa ah oo dahab ama fida ah yaqlubu wuxuu raadinayaa man yaqbalahu qofka aqbala sadaq ahaan buu u wadaa war yaa rabo yaa rabo qof soo fiirinaayo ma jiro falaa yajid ma helaayo axadan axad yaqbaluhu minhu ka aqbala xilligaas waa la gaari doonaa fakhriga maanta muslimiintu ay ku jiraan waa laga bixi doonaa ciriiriga iyo dhibkay ku jiraan iyo cabsida waa laga bixi doonaa kunuusta kisraa la qabsan doonaa waxaa la gaarayaa xilli qofka ninka intuu la soo baxo gacan mugeed oo sadaqo ah oo dahaba ah weliba maha lacag iyo dolar iyo xaansho waa dahab ama fiddo wuxuu raadinaa qof ka qaata mana helaayo falaa yajidu heli maayo axadan oo yaqabuluhu ka aqbala waqad ra'aa wuu arkay cadiyun khuruuja daciinata gabadha soo bixitaankeedii waxadara wuxuu kaloo xaadiray fii fatxi kunuusi kisra asagaaba joogayba labadaa waan arkay buu yidhi haddaanse sii noolaado ta saddexaad waan arki doonaa haadaani labada alxaadiثaani ee dhacda ah labadee waaye waa ta'diibu bani tamiim reer bani tamiim edbintooda iyo wahadmu fulsin sanadkii fuls ahaa dumintiisa oo tayi ay lahaayeen min ahami maa shayaalkii ugu muhiimsanaa ahaayeen waqaca dhacay bacda fatxi maka fatxu maka kadib iyo waqaswati xunayn kadib waqad waqaca waxaa dhacay afnaa'i daalika intaa gudaheeda intii lagu dhex jiray bacda alaxdaafi dhacdooyinka qayb ka mid ah allatiifati ee dhacdooyin kaloo iska khafiif ahoo fudud ayaa markaa dhacay laakina asiraaci legdankii iska hor imaadkii alqaa'imi u dhaxeeyey ee ka dhex taagnaa bayna almuslimiina muslimiinta baynkoodii walwathaniyiin nimankii sanad caabudayaalka ahaa kaana qad intahaa kaasi wuxuu ahaa mid dhammaaday bacda alfatxi fatxu maka kadib buu dhammaaday bisifati caam si guud ahaan buu u dhammaaday sifa caam ah buu u dhammaaday wakaada almuslimuuna muslimiintiina waxay sigeen yastariixuuna inay ka istariixaan min tacabi alxuruubi dagaalada eh, tacabkii iyo dhibkii iyo wacanaa'ihaa culaysyaalkiisii dhibkiisii iyo tacabkii inay ka istariixaan walaakiin laakiinse alladii midka istajadda soo cusboonaaday wuxuu ahaa qabla alfatxi fatxu maka ka hor biqaliilin wax yar huwa wuxuu ahaa kaa itijaahu alquwaati xoogagii inay ku soo jeesteen annasraaniya ee reer nasraani ahaa almutamarkiza oo markas ka dhigtoo degay fi shaami inay ku soo jeesteen naxw almuslimiin haddayba bilaabanaysaa haddana muslimiinta dankooda waaladii kaasoo kaana ahaa min nataa'ijiha mirihii ka soo baxay iyo natiijadeeda macrakati mu'ta mu'ta macrikadeedii keentay wa kaanad waxay ahayd haadihi alquwaad xoogaga waxay ahayd mutaqatarisatin ee kibirka ku jiray jiddan macnaha mid kibirtay bay ahaayeen jiddan si dhab ah oo xoog badan ay markaa u kibreen nimankii reer nasraaneed ee kirishtanka ahaa yaa aad markaa u kibray liajli intisaaraatiha ka guulaysigii ay ka guulaysteen darteed bay u kibreen guushii almutawaasilati ee xiriirkii isdabajoogga ah ay heleen lidda alfuruus furus furuska soo horjeedkooda ila room iyo furus baa dagaalami jiray ilaa ilaahay uu tilmaamay xataa alif laamiim gulibat الruum fii adna alard wahum min bacdi galabihim sayaglibuun fii bidci siniin lilahi اlamru min qabla wamin bacdu wayowmaidin yafraxu اlmu'miniin sida ilaahay tilmaamay guul istabajoog ah yay farisiintii ka heleen fafataxad waxay furtay arrintaa baaba alliqaa'i la kulan albaabkiisa kulankaasoo addaanii dhiig ku qubanayo baynahaa waa rumen ee kuwa kiristanka ah beynkooda iyo wa bayna almuslimiin muslimiinta beynkooda kaana min nataa'ijihi nataa'ijta iyo mirihii ka soo baxayna qhaswatu tabuuka ka mid ah oo fii xayaati alnebiy nebiga noloshiisa dhacday sala allahu calayh wasalam uma intaa kadibna futuuxu shaam shaam furashadeeda fii zamani khulafaa arashidiin khulafaa arashidiin zamankoodii yay taana markaa dhacday intaasaa markaa xaaladdu ay ahaatay markii muslimiintu ay wada guulaysteen oo ay isdhaheen bal waxoogaa aan nasano hubka iyo seeftana ha layska dhigo markaas iyo kow reer nasaaraa soo istaagtay nasraaniyiintii waxaana ugu horeeya qhaswatu tabuuk tabuuk duulaankeedaanu geli doonaa haddii rabbi idmo bal meesha inuu joogto wabilahi towfiiq wallahu subxaana wa tacaala aclam